alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w uصlي w uslimu عlى rasulihi w xabibihi w muصطafah w عlى alihi w صaxaabatihi ajmaciin ama bacd axibaai fi llah wa daraasayntii kitaabkeeni la magac baxay almuctaqad الصaxiixu alwaajibu عlى kuli muslimi اctiqaad dersigani waa dersigii afar iyo tobnaad annahyu can sabi الصaxaaba waxaanu kusoo guda jirnaa almuctaqad الصaxiixu fi صaxaabati rasuuli الlah alayhi الsalaatu wasalaam fadliga saxaabadan ka soo waranay siday u kala fadli badan yihiin qeyb kamidaanu soo sheegnay annahyu can sabi الصaxaaba safxada lixdan iyo lix kitaabkeenan wa fi صaxiixayni can abi saciidi اlkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslama laa tasubuu asxaabii shiica ma gaadhin warkan war saxaabadayda ha caayina nabiga ale alayhi isalaatu wasalaam laa tasubuu asxaabii aniga saxaabadayda ha caayina wa fii lafdin limuslim laa tasubuu axada min asxaabii war axad saxaabadayda kamid a ah ha caayina falow ana axada anfaqa mila uxudin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa low anfaqa haddii uu bixiyo low ana axada anfaqa axad idinka idin kamida hadduu bixiyo mithla uxudin dahaba buurta weyn ee jabalu uxud la yidhaahdo oo buur weyn oo buur xakaboo kalaa mathalan qofka maxaa la yidhahdaa oo dahaba bixiya oo idinka idin kamida muslimiinta aan saxaabada ahaynay maa balaga ma gaadhaya mudda axadihim axad ayaga mud mudda axadihim mudku waxa weya waa arbacatu amdaad yani afar dhuub mudda axadihim axad idinka idin kamid a ah. dhuubkiisa ma gaadhayo walaa nasiifahu xataa barhkii ma gaadhayo ka warama saxaabigu marka uu bixiyo hal dollar uu bixiyo macnaha kawa sooqaad adiguna aada boqol kun aada bixiso xataa ma gaadhaysid baa lagu yihi qiimaha iyo sharafta ay diinta kusoo difaaceen adiga diin baad iska hoos harsanaysaa iimaan intaa laga soo shaqeeyey baad hoos harsanaysaa ayaga naftooday u bixiyeen oo mar bay saddex ahaayeen oo mar bay lix ahaayeen oo dalkoodii iyo makaa laga saaray markaasay waxaa la geeyey madiina markaasaa intii saliid loo karkariyo ayaa lagu shubi jiray oo la dhihi jiray diintaada ma ka noqonaysaa soo ma waxay soo mareen marxalo cajaa'i badan ayay soo mareen wlmuddu rubcu saaci waa saac afar loo dhigay ayaa la yidhaahdaa wاnisfu nisfu lmuddi wlmacnaa maa balaga hada alqadar alyasiira qadarkaa yar ma gaadhayo min fadlihim fadligooda walaa nasiifahu xataa ma gaadhayo kadib wuxuu yidhi shahaadatu rasuuli llahi sal l sl lahum bilkhayriy nabiga qiridda uu u qiray saxaabada khayr u qiray khayriy u qiray wa fi صaxiixayni ayضa can cimraan bn xuseyn radi allahu canhu ana nabiya sal l slm qaal khayru nnaasi qarni dad waxaa ugu khayr badan aniga qarnigayga kuwa nool oo kuwee kuwii qarniga nabiga noolaa alayhi الsalaatu wasalaam qarni waa boqol sano wey qarni waa boqol sano walidalika baa nabigu habeen habeenimada kamid wuxuu yidhi caawadan aan fadhiyo qof saxaabaday qof hadda nool oo caawa dhashay boqol sano markuu gaadho oo noolaanayo ma jiro haddadan hadda aan joogo qofka caawa dhashay iyo wixii ka horreeyey laga bilaabo caawa ko boqol sano markii la gaadho qof kama noolaanayo saasaad garanaysaa khadri marka inuusan noolayn radia allahu tacala canhu qaar baa mogtahay suulka iska taabta odhihi maqribka hadduu qof kaa horbaxo suulka laga taabta inuu khadriya ya hadduusan laf lahayn waxaa la yidhi waa khadir ka ducayso waa nin boor badan oo rafaadsan oo u baahan malaha in canjeero la siiyo aad sakaraad u ah khadir maxaa khadir waa dhintay ah, radi la raximah llahu tacaala khayru nnaasi qarni uma aladina yalunahum uma aladina yalunahum waa kuwa hada soo taabiciinti ma uma aladina yalunahum waa taabicu taabiciin taabiciinti alatba saddexdaa qarni baa ugu fadli saddexdaa wixii diin ahaa unbaa diin noo ah qofka saddexdaa qarni waxaan ayaga diin u ahayn diin ka dhigta wejigaa lagaga dhufanaya qaacidana qabsada in badan markaad culummadeena maqashaan aad leedihiin bifahmi salafi lumma bifahmi salafi saalix alqur'aan wasunna bifahmi salafi lumma marka u lehay saddexdaa qarni hayloobin alsaxaabatu wataabicuna waman bacdahum wixii intaa ka dambeeya bidican aad arkaysaan iyo khuraafaadka ad arkaysaan oo dhan waagia qarniga afraad ayay yimaadeen ma jirin khuraafo saddexdaa qarni soo martay ma ayna jirin marka qof haddii arrin cibaado a ah kuula imaado waxaad dadaa saddexdaa qarni ma la yaqaanay maya hadduu ku dhaho igala tagdhe marka hadduu ku dhaho saddexdaa qarni baa la yaqaanay fa cala alra'si walcayn dheh maxaa yeelay nabiga ammaanay khayru nnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yaluunahum qaala cimraanu cimraan wuxuu yihi laa adri anigu ma garanayo adakara bacda qarnihi qarnayni aw halaaa labadama qarnigiisa kadib ma labuu sheegay mi saddex lakin way sugnaatay inuu laba sheegay kiisa iyo laba qarni ka dambeey uma ina bacdahum waa ka saddexdaa qarni gadaashood qawman baa yimid yashhaduuna makhraati kacayo walaa yustashhaduuna cid mara gashata ba jirin ninbaa iska soo istaagay makrati beenaale isku qabiil baa nahay ree hebel baa isku nahay haye meeqaad isiinaysaa yashhaduuna walaa yustashhaduun yani beentii iyo khuraafadii baa timid wayakunuuna way khayaanayaanoo walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin qolo khayaano socoto ah ilaa aakhiru zamaanka waxyaala cajiib uu ku yahay cagsi buu wax walba noqonaya wax walba cagsi buu noqonaya qof wixii khayaano ninkii khayaanada lagu yaqaanay bay dadku usacabatumayaan oo la aaminayaa kii aaminka ahaana waa irhaabade waa la yaqaana waa mara ku dheg khalaas waa in dagaalama adduunka wa in la gontanama waa in la geeya sooma walidalika ruwaybida ba nabig ku tala sal ly slam aruwaybida aruwaybida sayati cala nnaasi sanawaat khadaacaat yusadaqu fiiha alkadib wayukadabu fiha الصadiq wayu'tamanu fiha اlkhaain wayukhawanu fiha اlamin waytakalamu fiha aruwaybida qiila wma ruwaybidatu ya rasuula الlah qala الrajul الtaafihu yatakalamu fi amri اlcaama nabiga axmed xadiidka axmed iyo keyrkii baa xasan ka dhigay nabig sal ly slam wuxuu yihi sayأti calى الnaas waxaa idin soo mari doona oo dadka soo mari doono sanawaatun khadaacaat sanado dadka jooga waxaan khayaano aynayna ku dhaqmayn yusadaqu fiiha alkaadib beenaalihii baa waa runlow la dhihi wayukadabu fiiha asaadiq ki wa fiiha alkaadib naam yusadaqu fiiha alkaadib beenaalihii baa runlow baa tahay baa la dhihi cagsi ka dhig marka wayukadabu fiiha asaadiq wa yu'tamanu fiiha alkhaa'in khaa'inkiibaa ammaanada loo dhiiban loo dhiiban wayukhawanu fiiha alamiin kii aaminka ahaana waxaa weeya maxaa lagu xukumaya inuu yahay khaain wayatakallamu fiiha ruwaybida ruwaybidada saxaabadu way garan waayeen wama ruwaybidatu ya rasuul allah markaasuu nabi yihi alrajulu taafi nin aan waxba ahayn laa yusallii walaa yasuum wax alla wuxuu garanaya ay jirin ayaa ummaddii matelayo horboodo yatakallamu fi amri alcaama soomaalida sooma arkin waxay dhahaan hebel ree hebel ninkaasa leeyihiin ninkaa ninkaa unbaa udhigmeen kale inagu inaan ninkaa doorana somal ah, waayo ree hebel ninkaas ninkaa un baa naga celin kara ah, shaytaanka fiiri ummaddu ilaa ay inaa kala qaadaay dulligan aan ku jirra kama baxayne warkaa wa inaad ogaataan xadiid uu albani xasan ka dhigay fi tarkiibi wtarhiib raximah llah cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu wa athar saxiix cabdullahi bn mascuud cabdullahi bn saxaabigu hadduu xadiid uu mataqaanaa sheegana marfuuc ila nabiy sala allahu alay wasalam oo nabigu lehay sala allahu alayh wali slam kayfa bikum ida labisatkum fitna yarbu fiiha asagiir wayahrumu fiiha alkabiir watuttakhadu sunna faida guyirat yowma qiila hada huwa munkar xaalkiinu see noqon doonaa goortay xaq iyo baatilku isku dhex darmadaan oo ilmihii yarka ahaana uu ku barbaaro fitanta odaygiina uu ku ciraysto war ka daaya markii la yidhaahdana la yidhaahdo bidcaad la timaadeen xaalkiinu see noqon doona rasuulku waxay dhaheen rasuulka ilaahi waa balaayo weyne goormo imaano maxaan ku garanaynaa wuxuu nabigu yidhi calaamadahan soo socdo markaad aragtaan baad dhex fadhidaan ko idaa kaurad umaraaukum madaxdiinu markay badato oo nin walba u dhaho anaa madaxa wa qallat fuqahaaukum nin diinta si sal iyo liglig u garanayana uu idinku yaraado ilaa sadxiyiinta idinku badan dad un diinta si guudaana dabaalxumada hiriqu ka bilaabo maqasheen ma dadkun dabaasha hiriqa yaqaana ya ay idinku bataano dad diinta si qodan maxaa la yidhahdaa aanu aqoonin markay idinku bataan wa kahurat quraa'ukum laakiin dadka wax akriyana aad u bataan dadka wax aqrin karana ay aad u bataan oo mutacalimiin iyo muthaqafiin fara badan adduunka ay ku sababaan hada dictor wa b h d wa hada degree ya ay waxaasuna ay gaaraan ayib waltumisat iddunya bicamali alaakhira wixii janno lagu geli lahaana adduunye lagu raadsado xadiidkaasi waxaad ka raadinaysaan korkanuu yaallaa hadda wuuna maqlaya altargiib watarhiib lilmundir ba asal iskale laakin mukhtasarka uu sheekh albani tasxiixiyey ka eega waa hal mujalade uu yaallaa rasuulku wama yantiqu can hawa suma sala allahu alayhi waali wasalam ayib xageen marayay wayaquluuna walaa yutabanuun warku ka sooma wayanduruuna way nadrayaan oo walaa yafuna yuufuuna ma oofinayaan ilmaha ka xanuunsan dhakhtar buu geyn dhakhtar buu geyn dhakhtar buu geyn markuu caafimaad waayo wuxuu ilaahayo haddaad wiilka i caafido i caafido boqol doolaroo yaan masaakinta ku sadaqaysanaya ilmihii baa fay boqolkii doolar ma bixinayo marka wayanduruuna walaa yuufuun wayadharu fiihim siman calaamadaha waktigaan waxau garanaysaan hilibkaa ka batay dad wada shilis ah oo wada cayilan oo kirishka iyo caloosh halkaa maraysa wey intooda badan ya yani waddadaan adduunye iyo zuhdi iyo cibaado aqoonin baa laga wadaa ya dhabagtaa un iska barfuuqaya waxaan saliidda badan fadl ansaar xadiidka cajaaib buu leedahay ansaarta iyo fadligeeda wa fihima can anasin radia allahu can ana nabiya sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi aayat liimaan ay calaamat liimaan iimaanka calaamadaha lagu gartaa waa xub lansaar ansaar in la jeclaadaa haddaad arto qof ansaar jecel waxaad u qirtaa iimaan wa aayat nifaaqi nifaaqa iyo uurka gaalnimada calaamadaheedana maxaa lagu gartaa buqd lansaar waa in ansaar loo cadhoodo haddaad arto nin ansaar cugdad u haya ogow anahu munaafiq ma la sooma ogow inuu munaafiq yahay haddaa arto nin ansaar jecella waa maxay maxaa nidhi waxaad u qirtaa inuu yahay qof iimaan leh yaa yidhi warkaa nabigeena alayhi salaatu wasalaam wa fiihima can bara bni caazibin radia allahu tacaala can ana nabiya sal ly slam qaala fi lansaar ansaar markuu sheerigeeda ka hadlayay laa yuxibuhum ila mu'min nimaan mu'min ahayn ansaar ma jeclaado walaa yubgiduhum ila munaafiq waxaan munaafiqay nooma cadhoodo man axabahum qofka ansaar jeclaada axabahu llah ilaahay baa jeclaanaya ama khabar ka dhig ama inshaa ka dhig labaduba waa sax oo waxaad odaa axabahu llahu allah jeclaada khabar ama axabahu llahu allaha jeclaado duca ka dhig khabar ama duca ka dhig allaha jeclaado aamiin bahdi marka ama ilaahay baaba jeclaaday ayadoo dhig axabahu llah ilaahay baa jeclaaday ama allaha jeclaado waman abgadahum ansaar qofka u cadhoodana abgadahu llah allaha u cadhoodo aamiin dhahde ama ilahay baaba u cadhooday wa fi صaxiixi muslim can abi hurayrata radi allahu canh وعn abi an w min xadiiثi abi saciid radi allahu canhuma ana الnabiya sala اla ly slam qaal laa yubgid اlansaara ansaar ooma cadhoodo rajulu aamana billahi walyawm alaakhir subxaan allah xadiid walba xadiid kalu ka yaabay qof ilaah iyo qiyaamo rumaysani ansaar ooma cadhoodo intaa waaba ansaarba walidalika alansaaru dithaaru wannaasu shicaar low salaka annaasu waadiyan wasalakat alansaaru waadiyan lasalaktu waadiya alansaari wa shaciba nabigu sal la alay slam waa gazwatu xunayn markii raggii madaxdaha loo qaybiyey xoolaha ansaar waa laga qabiyey ninkii khawaarijtu ay ka timid waa kii icdil yidhi ya maxamed alay slat sla icdil ya maxamed aflagaadadiis waa ka yidhi ina min didi hada qawm yaqra'una alqur'aana akhiri ilaa xadid akhiri kadibna uu dhihi jiray atajcalu nahbi wa nahb alcubaydi bayna alcuyaynata walaqri saxiix muslim isku soo duuduubo nabigu ansaar wuxuu ku yidhi funaanada jirka la xidhiidhaad aniga ii tihin dadkuna waa shaatiga kore saasaa dadka iiga dhowdiin annaasu shiaa alansaaru shicaaru wannaasu dithaar ansaar waa maxay waa marada shicaarku waa marada jirka la xidhiidha ee nacfiga jidhka qaadata wey ya dhididka dhididka nacfiga iska idhi ka korana waa inta kale wuxuu yidhi hadday ansaar wado marto inta kalena ay wado maraan ansaar baan raaci lahaa lawla alhijra la kuntu rajula min alansaar hadday hijrada iga hiilise oo makaan ka imaaday ma ahane nin waxaan kamid noqon lahaa ansaar allahu akbar soo fadli weyn ma markaas adigana af ku taagaysaa oo lacdanaysaa fadlu ahli bedr saxaabadii beder ka qayb gashay fadligooda wa fi saxiixayn min xadiidi caliyin radi allahu canhu caliyin abi alib رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة بالاختصار يا الإخوة xaaib ibnu abi baltaca waa saxaabigay kusoo degtay suurat lmumtaxina aw suurat lmumtaxana isma faailis fuculamado waa la dhihi karaa suurat lmumtaxina aw suurat lmumtaxana saxaabigay kusoo degtay qaybahan hore o dhan qisadiisoo kooban maxay ahayd sanadkii sideedaad markii maka la qabsanayey ayaa ehelkiibaa reerkiibaa wuxuu ka joogay maka asaguna reer maka ma ahayn oo qaraabo ooma joogin wuxuu ka yaabay carruurtii reerkii in la dardaro warqad buu qoray dhagdhagdhag uu leeyahay nebi moxamed sal ly slam oo ciidan jaraar ah ciidan xoog badan wata idinku soo socda islaam gaadiid wadata neef geelah oo biyo u saaran yihiin buu usii dhiibay jibriil baa yimid oo yidhi yaa rasuul allah alay slam ma ogtahay inay sir adag baxday sir caskariya soo arrin adag maaha askartaa garanaysa nidaamkaasoo kale khatarta u le qisadii markii nabiga loo sheegay alayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib iyo rag buu diray islaamtii oo meel magaceeda beer ah oo rawdatu khaakh la dhaho sii socotay i gaari waxaa warqadaad wadda keen alla heeka alla bay tiri aniga ani warqad ma wado ani warqad ma wado waxaa la yidhi waa wadaa warqadda keen waxay tiri haygu khaldamina ma saas ahaa nabi moxamed been ma sheegin ba la yidhi alayh slam allahu akbar say u aaminsan yihin fiiri nabiga hadalkiisa nabi moxamed been ma sheegin warqadda keen haddii kale waan kaa soo saaraynaa halkaa guudka ahe eh, timaha dumarku isugu geeyaan maarta ee eh, timaha markii dumarku ay gadaal usama halkaasoo guud lama dhaho bartaasay ka soo saartay ma akrin karaan laa amar ooma haystaan say u wadeen bay u keeneen nabi sal ly slam hala akriyo se waxaa ku taalla warqadda min xaatib ibni abi baltacata ilaa ahli maka kada wakada wakada qisadii inta markii la akriyo saacado maqlayso cumar seeftuba galka kaga baxay igu faatixiye bu rasulka ilahi kan maartaa orta munaafiqan aniga igu faatixiye bal yaan lagu degdegin bu arrintii buu sheegay hadda ah, soo mana soo marin xale dhan duruusu mana soo marin dawaabidu takfir soo mayna soo marin taskiyada iyo garaadaha la siin doono fiiri shahaadada nabigu uu siin doono alayh sala slam mar alla markii uu laga dhegaystay uu nabigu run buu sheegay markaasuu marka halkan fiiriya marka inahu qad shahida badra waata marka shahaadadii la siinayay waata inahu xaatim ibn abi baltaca qad shahida badra horta ma ogtay cumar inuu dagaalkii beder ka qayb galay ko wamaa yudriik oo maxaabad ka og tahay lacala allaha طalaca calaa ahli bedrin intuu ilaahay saa u fiiriyo dadkii beder ka qayb galay ayaa faqaala wuxuu yidhi icmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum dadkii beder ka qayb galow wax alla waxaa rabtaan sameeyo dembigiini waa la dhaqay ahlujannatiina warkaa ma la fahmay walidalika masaladan waxaa la yidhahdaa karat lfadaail idaa balaqa الماء qollatayni lam yaxmal ilkhabas biyuhu sidoodaba hadday qollatayn gaadhaan nijaasta ma xumbaaraan إلا idaa tagayara lawnuhu aw riixu aw tacmuhu qaacida fiqiya wey biyuhu hadda hadda intaa hadday kaadi ku dhacdo ood arkaysay waa nijaas leanna laba qollatayn ma dhanno qollataynku waa boqol liter ama sagaashan iyo sideed sagaashan iyo lix liter biyaha intaa ka yar hal foostay dhihi jireen culamadeena soomaalida hmm? biyaha intan oo kale ada nijaas ku dhacdo cala tuul waa nijaaso xataa yuusan midab ama dhadhan ama ur iska bedelina laakiin hadday biyuhu qollatayn ka badan yihiin oo boqol liiter iyo ka badan ay yihiin oy nijaas ku dhacday goormay nijaasoobaan markii saddex xaala mid laga helo imaa inuu midabkii isbedelo ko ama urtii isbedesho labo ama dhadhanku isbedelo inta ka horeysa ayagoo lagu kaajayaad cabaysaa oy daahilyiin dadka ilaahay tabaaraka wa khayrka siiyeyna waa noocaas oo kaleo idaa balaga almaau qolatayni lam yaxmal ilkhabad yacni si kasta oo ninka la yidhahdo xaatim ibn baltaca uu dembiga intaanan u galay ee weliba qur-aanka intaa kusoo degay haddana waxaa la yidhi markii loo eego camalkii uu hormarsaday ya dembiga waxba maha wala faham soma saas daraaddeed weligaa kathrat lfadaa'il waa muhiim ku baraarug ayib inahu qad shahida badra wma yudrika lacala allah طلع calى ahli badrin faqala icmaluu ma shiئtum faqad gafartu lakum fadlu صaxaaba asxaabi baycati ridwan horaan kusoo marnay wa fi صaxiixi muslim can jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma qaal akhbaranii waxaa ii sheekeeyey buu yidhi umu mubashirin gabadha anaha samicat الnabiya calayhi الصalaatu wasalaam inay ka maqashay yaqulu asagoo le cinda xafsa waa xafsa ish cali bn abi aalib mise cumar bn khataab cumar bn khataab samayn zawjadii nabiga sala allahu alayh wasalam xafsa binti cumar wey ayada oo nabiga oo dhahaya alayh sla slam laa yadkulu naara in sha allah in sha allah waa taas noo sheg litabarug wey naar ma gelayo in sha allah min asxaabi shajarati axadun axad kamida asxaabu shajara baycati ridwan baa laga hadlaya asxaabu baycati ridwan aladina baayacuu taxtaha ay taxta shajara id yubaayicuunaka taxta shajara wa kaana cadaduhum tiradoodu akthara min alfin wa arbacimiatin fi jumlatihim ah, maa eh, min jumlatihim yani min alfin wa arbacimiatin af kun iyo afar boqol horena waa saas oo sheegay soo maha min jumlati marka la isku duduub waxaa kamid ahaa abubakr wa cumar baa ku jiray wa cuثman wa cali walidalika heshiis adag buu nabigu maalintaa galay oo adag hadda qofka hadda maanta dhegaysta uu la yaabayo ilaa cumar u wareeray markaasuu abubakar u tegay wuxuu yihi cumaro alaysa qatlana fi ljana wa qatlahum fi nnaar ha buu yidhi ha waa saas buu yidhi alasnaa cala alxaqi wa hum cala albatil miyaan anagu xaq ku taagnayn ayagana batil ku taagnayn haa buu yihi limaada nucdi daniyata fi diinina haddaba maxaan diinteenna wax hooseeyo ugu doorsanayna abubakr wuxuu yihi hu taadab ya cumar cidda warkan samaynaysa huwa rasuul llah ha heshiiska cidda gelaysa waa rasulka ilah sal slam cumar ma istaagee nabigu u yimid intii buu ku yimid ayuu ku yidhi nabiguna wuxuu yidhi ana rasuul llah allahu akbar cumar maalintaa laga bilaabo wuxuu dhihi jiray ittahimu ra'ya waroy war ra'yigiina tuhma war yaa la degdegin soo maartaan ayu qiso cajiiba wey gazwatu alxudaybiya abu bakr wa cumar wa cuثman wa cali tartiibu الصaxaabati fi lfadli saxaabadu siday fadliga ukala ay u kala sareeyaan wayactaqidu ahlu الsunati ana khayra hadihi اlummati bacda nabiyiha nabiga gadaashi ummadda waxaa ugu fadli badan abu bakrin الصidiq ko ثuma cumar اlfaruq wa hada ijmaacun min asaxaaba labadaasi inay saa u kala yihiin waa ijmaac saxaabada iyo wataabiciin lam yakhtalif fiihi axadun minhum khalas warka waa dhegeyso ma warqaddaa waan xidhnay afdal saxaaba waayo uma bacda abubakrna cumar waa taan waqul ina khayra naasi bacda muxamedin waziraahu qudban waqad tawatara naqlu arrinkaasi wuu tawatur tawaturka waxaa weeyaan waa shayga markay dad badan soo wariyaan baa tawatur la yidhahda waliba marka xadiidka mutawaatirka waxaa la yidhahdaa maa yastaxiilu tawaatu'uhum cala alkadib xadiidka ay wariyaan dad ayna suurtagal ayna been isku waafaqaan hada wa xadii mutawaatir xadiidka mutawaatirka waqad tawaatara naqlu arrintaasi soo guurinteedu way badatay oo dad badan baa laga soo guuriyey laga soo guuriyey can amiir muminiin cali bn abi aalib ana inuu yidhi ana khayra hadihi اlumma ummaddan qofka ugu khayr badan bacda nabiyiha abu bakrin uma cumar cumarkiiba caligii laftiisaa dhahaya bal xaggee xaggee nimankan anaa yufakuun xaqa xaggee looga leexiyey hadda ka hor clib yar oo youtube ku jiraaye dhowr sano ka hor aan duubay ayaa ku jira oo la yidhaahdo yani waxa weeyaan kala doorta shiicoy mathalan waxyaalaha yaab kale waxaa mid a gabadhi uu cali dhalay ee ahayd maxaali gabadhu cali dhalay waxaa guursaday cumar cumar baa guursaday waxaa cajiiba ah. oo kelimada ujeeddadu ahayd cali ma asagoo og inuu cumar gaal yahay buu gabadhiisa siiyey oo gabadhaada inuu nin gaala guursado miyaad qirtay taa waa maya soo ma mise arrinku waa sax oo guurka aad guurisay baa run ahaa bal labadaa mid uun doora haddii soo saas ma ayib wayuhalliu ahlu sunnati ahlu sunnuhu waxay ku sadexeeyaan bicuhmaan ibnu cafaan bay saddex ka dhigaan wa yurabbicuuna waxay ku afreeyaan bicaliy bni abi aalib laakiin ogaada mas'alatu taqdiim cuhmaan calaa cali aw taqdiim cali calaa cuhmaan waa mas'ala khilaafiya bayna ahli sunna waxyaalaha la isku tabdiiciyana ma aha ilaa markii masale laga reebaa maxay sida imaam caqiidat lwasitiya lishaykh lislaam ibnu taymiya uu ku lehay wayastaqir wastaqara almr amarku markii dambe wuxuu ku gaboobay calaa taqdiimi cuhmaan cuhmaan in laga hormariyo caliyin fi lkhilaafa khilaafada waa ijmaac wey in xagga khilaafada iyo maamulka inuu ku horeeyayo cuhmaan laakiin xagga fadliga axmed xataa laba qowl buu lehay raximah llahu tabaaraka wa tacaala calaa kulli xaal daarto qof labada ku doodaya laskuma tabdiiciyo almuctaqad asaxiixu fi ali beyt nabiyi sala allahu alayhi wasalam kanna wuxuu u baab yahay ciqiidada saxiixa ah ee aalubeytka nabiga in badan baa waxaan shiicada ka maqalnaa aalubeytka nabiga aalubeytka nabigaanu baranaynaa inaan jeclaanana walaalayaal waa waajib wey anu marka qaarkood waxaa ahlu sunnaha aan ku dhaliila waxaa kamid a aad looma baro aadna looma faafiyo aadna xooga looma saaro maxay beytka nabiga si khaas ah maadaama ay dad ay ku aafoobeen waxay u baahan tahay in dhallinyarada iyo da'yarta aada loo faafiyo soo ma laakiin haddii laga gaagaabsado shiicana ay leeyihiin aalubeytkay neceb yihiin ahlu sunnuhu soo xoogaa run oo ma ekaanayso saas daraaddeed manaabirta iyo culummada iyo ducaadda waxaan dhihi lahaa aalubeytka nabiga wejiga saxiixa ah ee sunnadu ay qabto in dhallinyarada iyo da'yarta lagu barbaariyo waa ilaa intay meelaha ka helaanba waxay dhahayaan waxaa weeyaan aalubeytkay neceb yihiin saxaabatu maxaa la yidhaha ahlu sunna arag hadda wa min caqaaida ahli sunati waljamaca waxaa kamid a ah maxabatu ahli beyti nabiy sal slam yani qaraabada nabiga in la jeclaado wa macrifatu fadlihim iyo fadliga alle uu u qiray ama u qoondeeyey si gooniya in la siiyo oo la aqoonsado iyo wa sharafihim iyo sharafta alla siiyey camalan anagoo ku camal falayna biwasiyati nabiy sala allahu alay slam yowma gadiirihum maalin dee khudba la akrinayo hadiru khum baa la yidhahdaa yawma hadiri khum ismu makaan xaysu xamida allaha nabigu ilaahay buu ku xamdiyeyo wa asnaa calayhi alluu ammaanay wa wacada dadkii buu wacdiyey wadakara aakharana wuu xusuusiyey iyo geeri uma qaala wuxuu yihi ama bacdu intaa kadib alaa ayuha naasu dadow fa inamaa ana basharun anigu bashar baana yuushiku an yatiya rasuulu rabbi waa malakulmowt waxaa dhow inuu malakulmowt rasuulkii malakulmowt ahay alla iisud inuu ii yimaado oo fa ujiibo aan markaa ajiibo ambiyadu waa la weydiin jiray nafta ma lagaa qaaday wa ana taarikun fiikum hiqlayni laba culculus baan idinkaga tegey awaluhumaa kitaab allah midka koobaad waa kitaabka qur'aanka ah fiihi kitaabka dhexdiisa waxaa ah alhudaa hanuun iyo wanuuru iftiin haddaad qaadataan ee fakhuduu bikitaab illah war kitaabka ilaahay qaata wastamsikuu bihi ku dhaga waladiina yumasikuuna bilkitaab wactasimuu bixabli illahi jamiica qaala shaacir tamasak bixabli illahi wtabic lhuda wla taku bidciya lacalaka tuflixu wadin bikitaab illahi wsunan alati atat can rasuuli illahi tanju watarbaxu tamasuk bikitaab illahi tabaaraka jala wacala faxaha wuxuu nabigu ku dhiirigeliyey ama uu ku booriyey dadka calaa kitaab illah qabsashada kitaabka ilaah waragaba fiihi weliba wuu jeclaysiiyey bilmunaasaba ficilka ragb ragaba ficilka la yidhahdo haddii waxa ka dambeeya fa noqoto waa jacayl iyo xubi hadday can noqotona waa nacayb walidalika waa arkaysaa faman ragiba can sunnati qofkii sunadayda naca bay noqon waayo can bay ku tacaduday laakiin hadday fii ka dambayso waa xubi iyo jacayl marka masalada ku baraaruga faman waragaba fiihi marka nabigu waa jeclaysiye sal slam uma qaala wuxuu yidhi waxaa kaloo idiin dardaarmayaa wa ahlu beyti aniga qaraabadaydana waynoo noo imaan doontaa aalu caliyin wa alu caqiilin wa alu cabaasin wa alu jacfarin way imaan doontaa wax qarsoon ma aha ahlu beytka nabiga sala allahu alayh wali wasalam wa ahlu beyti udakirukum allah allah ayaa idinku xusuusinayaa inaad ilaalisaan fi ahli beyti saddex jeer udakirukum allah fi ahli beyti udakirukum allah fi ahli beyti war ilaahay baa idinku xusuusinayaa qaraabadayda war qaraabadayda war qaraabadayda buu nabigu sal slam rawaahu muslim fi صaxiixi can zayd bn arqam qaala ibnu kahiir mufasirka kabiirka ee weyn ee ibnu kathiir raximah llah fi tafsiiri wuxuu yidhi walaa nunkiru ma inkirayno alwasaata dardaaranka biahli lbeytina loo dardaarmay iyo walmra amridana la amray bilixsaani ilayhim inaan u samafallo iyo waxtiraamihim inaan weliba qadarino iyo wa ikraamihim iyo inaan karaamayno fa inahum ayagu min duriyatin aahira yacni farac wanaagsan oo taahira ayay ka yimaadeen min ashrafi beytin guri midka ugu sharaf badano wujida alaa wajhi lardi wujida calaa wajhi alard guri midka ugu sharaf badanoo adduunka lagu arkay soo guriga nabi maxamed sal slam soo rasuulka khayru khalqi llahi ma fakran xagga faanka wa xasaban xagga xasabka iyo wa nasaban xagga nasabkaba xasabka iyo nasabka iyo walaa siyamaa waxaan ayadu tiraba ku jirinba idaa kaanuu mutabiciina lisuna annabawiya waxaan tiraba ku jirin hadday weliba sunada nabiga kusii dhagaan oo waxaa jira qole qaraabadoo dee sunada ku ficnayn soo maaha marka waxaan tirada ku jirin hadday sunada saxiixa alwaadixati ljaliya yani sunada cad ee cad kuwa ku dhegay kuma sii jiraan kamaa kaana calayhi salafuhum siday saxaabadii ahaayeen salafku waa saxaabadii iyo labadii qarni ee ka dambeysay soomayna soo marin siday ahaayeen kalcabaasi wa beriihi hadda laguu baraya cabaas ibnu cabdilmutalib iyo wixii ka farcamay wa caliyin wa ahli beytihi caliy ibnu abi aalib iyo wixii ka farcamay wa duriyatihi iyo caruurdiisa ridwan ullahi calayhim ajmaciin mar labaadna waa noo keeni doonaa insha allah aswaajuhu min ahli beytihi ogaada haweenka nabiga waxay ka mid yihiin aalu beytka nabiga ayagana caaisho waa zaaniyad bay leeyihin bal kaano isqabansi inay ahla beytka nabiga yihiinna ila arag wa min ahli beyti waxaa kamid sal sl aswaajuhu haweenka nabiga ka mida wa aswaajuhu ummahaatuhum waana hooyooyinkeen wey qaala tacaala fi siyaaqi mukhaaabatihina alla wuxuu yidhi markuu dumarka dumarka nabiga la hadlayey siyaaqa iyo qaabka noocaasee ku yimid markuu la hadlayey alle wuxuu yidhi waqarna fii buyuutikunna gabdhayow guryihiina ku ekaada ilaa inay duruuf idin bixisa ma ahane walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ha isu qaawinina siday dadkii hore qabla alislaam ahaa ay isu qaawin jireen oo dadkii hore waxay isu qaawin jireen yacni dhega iyo iyo qoorta iyo kalxamaha intan maxaa la yidha yay banayn jireen ah markaasuu qur-aanku soo degay inta kalena waa isturi jiray inta badan qur-aanku intii buu yidhi maxay walyadribna biubri bikhumurihina calaa juyuubihina marka ha qariyeen yo alla yihi tabaaraka watacaala wa aqimna salaa horta salaada toosiya wa aatiina zakaa zakadana bixiya wa aticna allaha warasuulah alliya rasuulkiisana maqla inamaa yuriidu allah alla wuxuu idinla doonayaa oo keli ah liyudhiba cankum اrijsa inuu alla idinka tagsiiyo oo idinka baabi'iyo xumaanta ahl اlbeyti ya ahl اlbeyt dadka ahlubeytka ahu oo wayuahirakum marka ahl اlbeyti waa maxay ay ahla beyti rasuuli lah sal slam wayuahirakum tahiira ibnu kathiir baad kaga dhargi doontaa tafsiirkiisa wuxuu yidhi aayadda aan dhameeyo wadkurna gabdhayo waxaad aqridaan wadkurna xusa maa yutlaa waxa lagu aqrin fii buyuutikuna guryihiina qur'aanka lagu akrinayo min aayaatillahi kamidana iyo wlxikmati aqriya yani quraan guryihiina qur'aanka ku aqriya in allaha kana latifa khabiira qaala ibnu kahiir raximah llah fi tafsiiri hadihi laayatu aayaddan ayada ihi nasun waxay caddaynaysaa fi dukuuli aswaaji الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam aayaddani inay haweenka nabiga ay ku dhex jiraan aalu beytka nas fi dukuuli aswaaji nabiy fi ahli lbeyti haahuna halkan aan sheegayno inay ahlu beytka ku jiraan bay caddayn liannahunna sababtu maxaa dhacay sababu nuzuuli laaya ayagaaba ahaa sababtay aayaddu kusoo degtay wa sababu nuzuuli laaya aayadda sabab inay kusoo degtana daakhilun fiihi ciday ku soo degtay waa ku dhex jiraa qawla waaxidan wax khilaafa ah kuma taana inaad qofkii kusoo degtay asagaa min baabi awlaa soma asagaaba lala hadlaya daakilun fiihi qawla waaxida ima waxdahu calaa qawl culamada qaar waxay dhaheen ima waxdahu bay la hadlaysaa calaa qawl ay calaa qawli bacd ahlicilmi ahlicilmiga qaar kamida waxay dhaheen qofkay kusoo degtay bay ku socotaa aw maca gayrihi cala asaxiix limaada qaacidadan usuuliga ah ku kab oo waa maxay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waa qaacida usuuli ahoo muhiima wey alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab maxaa laga wadaa waxa la eegayo ee la fiirinayaay ma aha bicumuumi alcibratu bicumuumi lafdi baa la fiirinaya lafdigan meesha ku yaala cidda soo hoosgelaysa oo dhan baa la eegayaaye laa bikhusuusi sabab lama eegaya sababka tabat yadaa abi ma waxaad abujahal wuu dhintay asagayna ku soo degtay aayaddan ma shaqaynayso iska fiirhe ma maqashay ma dhega sheekha tafsirkiisa iska fiirhe aayaddu mugay shaqeynaya ma arta horta ya wala yaqaana soo maa waa waa la faham soo maa saas wey iska fiiriba marka aayaddu hadday shaqaynaysaa la dhihi maayo he abulahab esh waa dhintay waxaa la dhihi abulahab wuxuu naarta ku mutay qof kasta oo ku dhaca maxaa la dhihi aayaddu way la marka qaacida waa qaacido muhiima insha allahu tacala haddaa la yidhahdo fadakala fi hadi laaya waxaa soo gelaya amiiru lmu'miniin mu'miniinta fadakala fi hadi laaya waxaa soo gelaya amiiru lmu'miniin caliy bnu abi aalib wfaطimaة bint rasul s sm wاlxasn wاlxusayn radi alahu anhu aجmaعin o lxadiiثi caaishaةa radi alahu anha kharaja rasul lah sl slam hadaata subax buu nabigu soo kalahay soo baxay wa calayhi mirun nabigu wuxuu qabay go muraxalun yani la xarxardhay sida muraxalka waxa weyaan bahalka la yidhahdo awrta markii la rarayo bahalka yare maa kooro maa la dhahaa kooro maa la dhahaa saasa ah ama e, fardaha iyo saas kale mataqaanaa mirdun lagu lagu xardhay iska dheh muraxalun yani sidii baalkii rixligii la xardhay oo min shacrin aswad ka samaysan tiimo madow fa jaaa alxasan ibnu caliyin baa yimid arag faadkhalahu gu'i buu geliyey uma jaءa alxusaynu baa yimid fadakala macahu asna gu'i buu galay uma jaءat faatimatu baa timid faadkhalahaa gu'i buu wada geliyey uma jaءa caliyun baa yimid faadkhalahu gu-i buu geliyey uma qaala wuxuu yihi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum الrijsa ahl اlbayt wayuطahirakum taطhiira idan ahlu beytka nabiga sal ly slam iyo qaraabada nabiga waanu jeclaanaynaa ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin camalkoodana kama nusqaaminayno faasal allahu tabaaraka wa tacaala ilahay waxaan ka baryay inuu dersigaa nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wasali allahuma waslama wbaaraka la muxamadi wala alihi wasaxaabatihi ajmaciin